بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بما جئنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف ربي يسر وتعسرنا يا كريم maanta waxaan bilaabeynaa kitaabka oo la dhahaa rawda rayaaxiin ilahay ka bilaabid kheerka alaa noo dhigo kitaabkan akriskiisa aan akriyooyo aniga ahal uma ihi laakin maadaama walaalaheyga igo wafsadeen inaan akriyo igana eh, waa khilaafi waaye yani maxabo iyo waxaasan ka arki iyo ragba saadiqa ah taas karteeran kubilaa waxaa xoolkiis yani yuu baraarujiya ah, fadliga weyn uweyn ulakahaa walaalkeyga xasano oo saa iyu dhiirageliyey marna makufikrenin aniga inaan akriyo laakin marka eh, eh, saas i dhiirageliyeen anigana waa isku day inaan akriyo haddana insha allah waxaan rajeynaa wax oo wax kasta oo u kala kulmeyno oo dhiwaata ah inaa ilaahay noo fududeeyo oo sidii oo rajeedada ay tahay ilaahay nawaafajiyo waxa kitaabka horta kitaab aada u fiican waaye kitaab oo awliya badan aska hadlaa oo waaweyn oo maqaam waaweyn ilaahay siiyey oo hushkoodi marka waxaan rajeynaa ilah ilahay qalbigaa midasa futiro marki dadkaan oo kale la xusaayo naxariis a soo degahaysaa shaki ma ku jiro cinda dikri saalixiina tanziru raxma a la yiri anga hadda aniga wax oo lisoo akriyi ma aha laakin se waa waxyaala anka mudaalacoodina waa jiraa waxaa laakin ah, sanad aan ka dhigayna sheekhe waalidkey murshidkey murabigeyga qasayaal badanaa jiraa oo sheekey jiri oo meeshaan markaan dhaal ahaayo aan kala kulmi taasaan cuskahinaa ilaahay inkiisi nuur ah, ah, nuurkii waalidkan sheekh abba ilaahay naxariis ilaah ilaahay naxariis ilaah waa si aan kaalmeysahaynaa insha allah isagaana madad iyo isaan xaggiis madad ka qaadahaynaa ilaahay wax kasta waanu furaa insha allah kitaabka waa dadaalaan intii tabarteeda eh. waxay luqa eh, qaamuus iyo waxaas munjid waxaasa ukaalmaysahaynaa waxyaala oo kala kusii hoos jiraa xaqaa'iq waaweyn eh, hadalado dadkaas waaweyn ilahay maqaadkaas gaarsiiye hadaladoodi qaarkiisi wax oo daahirkiisa ishkaal ku jiro lamalahaa jiraa oo haddii oo macnaha la guda karin wax sharciga waafaqsan waaye dadkii u ehel ahaa fahmi karaa ehelkeeda ilaah naga dhigo insha allah anagana waaa waxii mea ay kuxusaan eh, waaa waa wa wa wa waa tasliimeynaa waa hogaansameynaa wax oo qalbigaan mucaarad maku jiro abadan xaasha inaan mucaaradeyno eh, waxaa taasi aan daysahaynaa imaam xadaad hadalkiisii aan anaga aan an udaysaheyna waxaa siri وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك وحسك براء وإن الذي أدى من القوم ما سبيله الصدر مغلوب بحال قوية وحسك شيء يعني إيه إيه مر هذا الوال أكسف لا جراء ذات كيس لمرانا شرعي خلاص وأنا وح شرعي خلاص وافقسن marka wixii oo ii kasoo fulo oo ahaa in la qariyo waxaa xaala oo kagaalib naqati waa isliyaa waa la gaalib naqaday darti umur waaweynay ku hadlaayaan markaas markaasas yufaariquhu tamyiizu kala soocashadis kala soocaaya aa ka tagaa xaala wuruudihi caleyha xaaladaas markii kusoo dariheyso korkiisi wain akta falaysa bimanata hadii hataa gafo maba gafaayana caashaa waxiya si daarka unuk umaleynanaas gafi ama waxyaala aan suureysa jiraan og cilmigaay on kagaafile waayo bini aadamka muta wahmi iyo shukuuk mamar oo iska imaaya jira waxay usiga ahal asbaheyn eh, hadii waxaaseti oo ka dhacana asleha daahirka oo daahirka saas lamalehayn wax lagu eeri kara maaha asleha kasi fakam min qariibin bacadatu cibaaratun meeq wax oo shay oo dhow oo dheereys asleha cibaara ani ka dheereys cibaarada oo isticmaalana dheereys fahmiga wax dhow daaradooda eereesaasa fastamsik bixabl shariicati shariicada xerigeedi qawo markaas le wasalim liahlillahi fi kuli mushkilin mushkil kasto oo la deelka agtaada aad wax kasta oo ad iskaal kaa galo ilaahay aalkiis iga dhiibo iga u salim uhogaansan ha mucaaradeynin madehin maxaa yeele waadifambuladiga dhiiga atooda waxaas adig ishkaalku ad arkeysid adila haastaan waana atooda wax ad waayo oo ishkaal ku jirin adilagadame waay haastaan marka anaga waxii oo waxii meehaan ku aragno insha allah waa dadaalina inaan macnaheedi oon bixino waxii kasi weynin insha allah ilaah aan furi doonaa dadka oo meehaan lagu sheegay dad oo waaweyn waaye dadkii oo eh, oo diinta aada ufahmi waaye warkoodana waxawaaye xaqaa'iq asleen ayaa ka hadlayaan alamada asal qur-aanka iyo xadiidka eh, xaqaa'iqdeedaay ka hadleen eh, dad ilaahay doori waaye dadkii oo la yiri waaye hudaatu lwaraa tuuba licabdin ra'aahum wajalasahum low maratan minhu fi lcumri dadkii la dhahay waaye dadka omeaan lagu sheegi doono ad arkeysin dadkii waaweynaayo waaye manaa dadki dadka hunaani hanuunihaayo waay cabdal saydi cabdalla xadaad tuuba licabdin ra'aahumo waxaa laanta siano usugnaaya adoon oo iiga arki wajalasahum ula fadhiista dadkaas law maratan minhu fi lcumri lo hal mar hataa cumrigiis ula fadhiista dadkaasaa laanta siano usugnaaya dadkiis dhahay waay dadkaana inta oon ku sheegeyno dadkii la dhahay waaye qom laa yashka jaliisuhum dadkii oo la dhahay waayo dadkii ula fadhiistaan ma dhul darsahayaan waxaa kala la dhahay dadka hadda aan sheegeyno mataa araahum meel kale askuleha e jiraan waanayli biru'yatihim dadkiis dhahay waa imaam cabdall xadaad shamiin arkaa mataa araahum shamiin arkaa waanayli biru'yatihim se i xagee iu sugnaa ru'yadoodii kasti oo yasmacu ludnu mini amase as makli doonaa dhegay canhum abara habarkooda an makli doona alxamdulilah unaka dad ii kamid baaba aba uu dambeeyey ilah nasiibkaan ka waa waasoo aragnay maanta ilaahay maqaam wilaayo mihi u dambeeyey ilahay waa si ilahay waa uu nicmeey taas alxamdulilah ilahan ugu maadheyna wax waa kasoo dhegansani waa ula fadhiisani maryaal badan dadna waxay ukamamo halkoo mar lahadii oo yani maxaan wa arki waaya ula fadhiisa waaya ukama mahoyaan kaas onin cabdullahi alxadaad nin weynas ahay eh, alxamdulilah eh, akhbaar badan le dad oo yi kamide eh, onka maqalin waa jiraa waakan dadka inta kamaada akhbaartooda ula soco doonaa insha allah sidii udhaqmi jireen sidii oo diinta ay udabaqaayeen waryaalkii ku hadleen waxyaalahaas dhan waa arki doonaa insha allah dad badan oo kale oo hataa anuga bartaan soomaaliya ilahay kasabe oo badan oo akhbaartooda aan maqalnay unuka an soo gaarin laakin oo maanta akhbaartooda aan maqluuna jira insha allah baab suufiya kamide eh, baaba baaba sheekh abeesa kamide eh, alqadiri eh, waxaa kamide baaba shiikaa kamide sheekh muumin aw sheekh muumin oo oliye badan oo soomaali hataa ka baxeen oo maqaam weyn ilaahay siiyaa ka jiraa oo akhbaartoodii oon aad ula socono oon maqalno oo ilaa haddana oo igaan haysanaa igaan kutawasulnaa igaan ku tawasuleyna insha allah haddana wixii naga cuslaado igaan oo furaayaan kaasaan aan ictiqaadsanahay wax la arka ilaahay waa fududehaa idinkana ilaahay wa waa ikaalmeyseen ajaraa ku leedihiin oo iu booriseen inaan akriyo insha allah ilaahay ajar anigu siiyo insha allah dadkaan aan sheesheegoono raxmada alaa nagu soo dejiyo insha allah sirtooda ilaahay anoo feedo sirtoodana ilaahan u fiir insha allahu tacaala hadda kitaabkii ayaa hadda aan guda geleyna maanta bilaawas noo yahay insha allah waxi oo oo su-aal ishkaalni aad u aragtiine waa iweedi kartiin aan la xishoonin insha allahu tacaala insha allah haddii oo bini aadamle ahay wax gaf waxyaalahaas iga dhacaaya camal aad aragtaysiine waa i baraaruji kartiin bini aadam loo leeyahay likuli caalim likuli jawaabin taba likuli caalimin hofwa al dhahay laazim ninka bini aadamka khalaq waa ka dhacaale naakusaan iska hadda waa maanta bilaawdiyan kujirnaa waa bilaawinaa bismi illahi raxiim qaala allahu tacaala ulaaika calaa hudan min rabbihim ulaa sabida wamuxtadi ulaaika dadkaas aladina duulkii waaye hadda allahu ilahay hanuuniye nabigaa loola kitaabaya fabihudaa muxtadi anbiyada waayan dadkaas la sheegay iyo dadki jidkooda oodaacan waa soo galaan hunuunkooda kudayso ayaa suubanaa loo dhaay salawaatu ullahi wasalaamu alayh bismi illahi raxmaan raxiim qaala sheekh alimaam waxaas yiri alcaalim ahaa alcalaama almuxaqiq ahaa ki oo xaqiijiyahay masaa-isha oo diinta oo ishkaalkeedina bihaay ahaa oo had zamaani zamankiisi ukali ahaay ahaa ukali ahaa sifatnaay ahaay sariif lcasri casri si ukali ahaay ahaay wal amaani waktigiisa si ukali ahaay ahaay maqaamka iyo cilmiga iyo wax kasta cafiif diin diinkii oo cafiifkiisa ahaay cafiif waxaa dhahaa ninka oo shahawaadka hooseeya ninka ka dhoorsaa xaaraamka dhoorsaa aldhahaa dhahaa oo diinta diinta cafiifkiisa ahay ki waxyaale oo xaaraamka ee ka dhoorsahay waaye shahawaadka oo nafsada daraaca oo ka dhoorsahay waatidatu caqdi cabaad ilaahi ilaahay addoomikiis oo suusuubanaayeen caqdigoodi maanaa kuushoodi dhexeesi ahaay zohradi weyneed ahaa waaye tan oo koolaa dhahay u weyn waaye no jawharad tan weynaa dhahaa weynaa ahaay waaye camala loo wadaa naasiru kalimatin xaq xaqa kelimadiis masiib gargaaraay ahaay wadiin diinta masiib gargaaraay ahaay cabdullah ahaay sintis bin ascad alyaafici ahaay alyamani ahaay nazir lxarameyn shariifeyn lamada xaram oo shariifeynka ki oo deganaay ahaay raxima llahu ilah naxariis ardah ilaahi araali jidiyo wajacala janata janada janadana hakayal mutaqalabahu maswaami gudgudoomayo oona askumaayo ilah hakayal amin alhamdumaad lilah ilah usugmaaday almacruuf lu aqoonsanaayo bilmacruuf alkheerka almawsuuf sifooy bilkamaali kaamil ahaasho fi lazali jamhu azal waaye azal wii hor adiimka hore adiim khadiimka ahaa lahaa waxyaaba waktiyaadii hore oo awal aan lahayn sifooy kamaal wal aabaadi oo waktiyaalaha ilaa yani zamanka ilaa w aakhir nihaaya lahayn yani oo sifooy kamaal oo yani nihaaya nihaaya lahayn sifood oo nihaaya lahayn waay macnaha aabaad oo ila labad oo kamaalkaas daaimayo almutakadisi oo ka dhahsana can naqsi nuqsaanka والمثل يشبه ده والشريك له الشركه كما زهناه والضد ضد وزوجة زوجة كما زهناه والأولاد كما زهناه إناس العابة والمنفرد كل عارف بالعلم وإناه والكبراء وإناشه والعزة عز بخاء باقي عاشه وكل هذا الملك الحنان ونحريس كساد المناهم قد شاجة بطنا الجواد على الداخل أو يعني بس الداخل الذي سيد نعم نعم سيد نعم الذي هداه كهميني بفلي فلويت ما شانك الدونه waadala oo ku baabiyey bicabdihi caadilnimadiisi man shaani kis doon oo min alcibaadi addoominkiis kamida ah. wanabaha waxaasku isku baraarujiyey fi kitaabihi kitaabkiisa alkariim oo kariimka ahay calaa wafqi maa sabaqa fi cilmi qadiim cilmigiisa qadiimkaa si kusoo hormarsoo waafujihaayo oo oo ku baraarujiyey oo maxaa waxaas isku baraarujiyey kitaabkiisi ogaada cilmigiisa algalka ishfaa dadka oo oo dhuurdadsahaayaan iyo iscaad dadka oo la dhureyhaayo وعفوا ان الشقي لا شقي الازلي وعكسه السعيد لم يبدل في جوهر الايه واي شقي لماذا مد او او دردسي ازل وقت قديم واي وعكسه السعيد السعيد كان اسمه فاكله واي وقت الازل الى ان يسكو قابل انت ما تبدل معي فقال عز من قائل وعسى الهي عز غالبا من قائل فوق حجيس من يهدي الله انت الهي من هو المتبكات عن انسان E, ki ilahay hanuniye hanunisa ama yulin kis osbaadiyadan e asla ilahay famaalo min had wa hanuniye male saas manaa ninki ilahay isku ogaadi inaas cilmigiisi khatiimkaa isku ogaadi inaas hanuunsamaayo kaas la hanuunsan ninki ilahay isku ogaadi inaas baadiyo waayo cilmigiisi horo khatiimka ahaay oo iskuqadari inaas saasas ahaado wax oo hanuuniye mala helaayo saas las ahaa isku akhirka aladi ilahay abaaka dhadansiiyey xalaawata daacaatihi daacaadkiisi xalaawadeedii macaanteedii ladaadata munaaja munaaja koodkiisii macaanteedii idan isku macno le waay inshagalahu askudamasinifiin oo bihi oo usiga isku shugliyey oo ilaahay isku shugliyey usiga oo min azuhaada maa ilaahay ku mashquulsaneen walcibaad ku mashquulsaneen saas waay cibaad dadka ilahay walcibaad ilahay dadka caabuda dadkaasi asbadan siiyey waa xalaawata daacati أصلا في لبابة مناجاته وخص وخصصي بفضله فالليف العظيم هو من قفك واستفاع واصدارته إلى حضرة القدسية حضرة أو قدسية أو قدسية ولو نسبها حضرة القدسية شرن ونورمي وحالها مكان أو عرشي الملك تيسي كتال واي النور ايك سميسان تاي ومكان أو جمل من القرية كتال واي حضرة القدسية تدك مقربون تقولين وإلهي كيس كدو ilaahay maya ku arkayan waay rabbigooda oy ku arkaayaan waayo marka waa kusiin waa la dhahaa caalam ljabarutna waa la dhahaa caalam ljabarutka waxawaay caalam latraaf caalamkii oo oo ilaahay oo qahaarka ahaayo oo waaxidka alu arkaayo waayo kasti arrintaana la dhahay ma anfihayso fidunya ma gaarayaa la dhahay waxaan hadda lasoo sheegay oo ilaahay aragtidiisa oo ah, maqaamkan oo xadratu nafsiyada eh adduunyada maku gaaraayo ilaa ninkii shahawaadka nafsaaniyada oo ka dheeraada maahine oo dabaaicda xayawaaniyadane ka baxo hataa adka adka jeho tababaatikum hijaab adka jeho oo mugdiga ahaayeen taasoo nafsada amaarada bisu lagu xijaabe ilaa adka jeho ya ninka maqaamkaani qofkana ma gaari karo dadka oo saas ahaa gaaraayaan markaasaa markay gaaraan waxay arkayaan al dhahay ya ilaah sir lmaciya maciyada oo ilaahay qoolkiis isku sheeg wama macakum aynamaa kuntum maciyada sirteedi ay arkaayaan yani saas saasa u arkayaan wasafaahu ooska saaf yeelay macnaha ninkaas isku isku shugliyay daacadiis waaye waxaa oska saaf yeelayo dadkii oska saaf yeelaya ka dhadhanihaa as dhadhansihaa dhacda min kuduuraati sifaati nafsihi sifaada oo nafsida loo nisbeehayo wasakdeedi dadka iska saaf yeelay wafa abcada iska dheere canhu hajru in sdheere walibcaadu asdheere iskumaale oo iska dheereeyey hajri iyo gooyda waa inuu hajri ninka la gooy aldhaao iscaad la dheereey aldhao dadkiis oo iska dheereeyey dadkiis oo sifaadaas aska zuuliye aska saaf yeelay wanawara oo isku nuuriyey dadkiis ku nuuriye adamtiha xalaawat aaca macnahaasa socdaa ulub awliyaahi binuuri macrifatihi ku nuuriyey ilahay hasteesi amahadle ilaahay oliyada quluubtooda ku nuuriy nuura macrifatihi aqoontiisi nuurkeedi wasaqaahum waraawiyi bikacsi maxabatihi waraawiyi jaceelkiisi kuusadeeda waraawi shiraabgaadi ku waraawiyey jaceelka shiraabteedi ku waraawiyey fasakaruu oo ku sakraameen biraaxil hawa ashbashkiga khamradeeda ku sakraameen walam yusuu mudaaman oo kamr orurun oo si kamrta unaqaana ma la waraabinin waa ku waraa waa kusafraameen macnaha hadda mehan suufiya waxay isticmaalayaan sheekh cabdiqaban shaqaani xubuka saatil wisaali uqultun waxaas ay sii sheegaayaan kamradaas iyo sharaabulqoomkaasiti ilaahay ana cabsiye lajeedadeeda waxawaaye waxlee loo wadaa daa xaqiiqadeeda maloo wado kamra maloo wax lacawaayan me maloo wado waxay wadaan cilmiga iyo macrifada iyo maxabada anwaartooda ay wadaan taasoo ka dhalahaayo kamaal lcubudiya ilaaha nafsiyo baab waa baab suuf shakaas maasku amaani alxikmata yaqiina xata tawafaada bilmacaani maanaa xikmada si yaqiina sucaawi ilahay anigane anan cabsiyo waxaana eh, waxaa kalaa la dhahay man daka dacma saraadi lqowmi yadrihi ومن darاh gdاafi ruuxi inkii oo dhadhamiyo sharaab اlqوm oo uliida sharaabkoodi yudrihi waa ogaa manaa macnaheeda waa ogaa xaqiiqadeedaas ogaa وaman daraahu ninkii ogaadana gadaa biruuxi yabdi nafsadiisa suura ruuxii suura kama qultu fi linshaad waxaan ku dhaaf dhahay imaam bafi yaafi sukara waaye asdahay dadkaas an sheegay dad sakraansan walam yusku iyagoona la waraawin mudaaman kamro wainamaa suku waxaa la waraawiyey xubba xusnin wanaag jaceylkiisaa la waraawiyey jala wanaagaasoo jala ka weyn an wasfi waatifin koo sifeeya wasfigiis saqaahum waxaad ka waraawiyey min araaci kamrada xaggeeda alatii taasoo min yashumuhaa ninkii carfiyo oo raaixadeeda carfiyo tamiimu biyo ay iil iilahayso qabarta shaafil macaarif macaarifta intiis usiga ka banin I will eat intis awin intis awin sis nakadoonaa markaasayt وعازبك شكراما يعني أسبوعي إلى حرفي الخمرات كل شيء حسي ما وح معنوي أهلا تجلى لهم إلهي الله ظاهري فشاهدوا جمال المحبوب يا أركان محبوبك جمالك وعجائب الملك يا أركان والملكوت يا أركان ملكوتك إذا الغيوب ويا مجا علم عجائب تيدي يا أركان وتنعمت waxaa nicmeysatay bimushaahadati minhum xaggooda ahaad cayn lfuaad qalbiga ishiisa aa nicmeysatay aa ku raaxaysatay mushaahadadiis aragsidiis waajlasom ilaahay waxaas fadhiisiyey qoomkaas calaa bisaati lunsi weheshashada bisaadkeedas fadhiisiyey muqarabiina iyagoo laga dhul dhawaya fi xadrat lqudsi yani maba gaari karne ilaahay waabana tusi haddana dadkaas oo maqaamkaan gaari dadkii oo aragtadooda intifaacilaan oo dhigo wasalafahum وهاسك قد يعني التصرف كسي في ملكه التصرف كسي فهم إيه الملوك ويا الله فتاس آه ملوك إيك ويا حقيقة في جميع البلاد كسي حقيقة إيك ويا ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء تفكير قاعي ويا ما لذة العيش عيشك labadays maaan ilaa suhbat lfuqaraa dadka fakir marka waxaasin lawado dadka oo oo ilaahay ugo-e waay oo ila fuqaraa ulahid oo ilahay dacdiis ugo-en maxaa ka macaan badia afkaay inala saaxibo ha hum iga asalaadiin waay wasaadaat waay walumaraa waay marka hadda sheekh waxaa sheegay mulki iyo malakut cajaayibteeda dadkaas la tusaa waa arkayn al dhahay mulkiga cajaaibtiis malakuutka maxay yihiin waaa waxaan marka faaid ahaan aan aan mean ku horta caalam yaalka afar waa dhahay caalam lmulki wax layiraha jira caalam oo almulki kan hadda noo waay adkooni caalam lmulki aan joogna hadda kan lamaad waa caalam lmalakut a jira wax layiraha wax unaka nagamakan waa laakin waxyaalaha umaxsuusaadka e waay waxyaalaha umaxsuusaadka janada naarta carshiga kursiga caalamulmalakut al dhaha wax maxsuus oo la taaban karo waayo oona la arki karo waayo kasti caalamuljabarud waay kan saddexaad caalamka saddexaad caalamuljabarud kinkaakee on kaadnayn xadratulkursiy aan ka sheegeyn waayo caalamkan waxawaaye isne waana soo hormariya dartiga kusoo horma caalamulasraar walmacaarif al dhahaa marka waxaa jira caalam afraara jiraa caalamulciza al dhahaa caalamkan maxaa siyaa marka wax oo ilaahay ku khaas ahaada waayo oo daatadiisi aqoonteed itifaaddiisi aqoonteed usi gaar ahaada waayo caalim aldhahaa wafi lmacnaa macnaa hadda ad kasoo hadlay imaam cabdalla alyaafici awliyada oo saas asnagu suurey hadalaal ad ka dhahay jira shicil as ku dhahay waxaan dhahay dhahay muluukun cala taxqiiqi ملوكت ايك واي حقيقة اهانا اصدقائي ليس لغيرهم من الملك الى اسمه ويقابه غير صوتي ملك نمضى مدست ملك نمضى بقر نمضى مقوها مضى ايس ليك لين في عقابتيس او نينك او الشر صوتي او اوال قدايان تستر او جاتي هايان كاس ليك لين مضى عبس حقيقة بس كان وولي ذا وين ومقام كان الهي shumusuldaa waay asdhaay adana orax hunuunka oraxyaalkeeda waay minhum xaggoodaas ahaada asdhaay hanuunka shamsiyaalkeeda xaggooda waay ika xaggooda minhum haddana buduur dagaxa hanuunkane xaggooda le waa asdha waanjumu xidigiisna xaggooda waay minhum waay waminhum shihaab tadaaburkiisa xaggooda waay kan oo oo sudhaay camal oo kutaalogeliyaay waa in shihaabka ifaayo cawadi la arkaayo waay minhum xaggooda waay ulaaika hum ahlulwilaayati waayo wilaayada ahalkeedi waayo kuwaas maa lahum min allahi ilahi ankiisa waxaa kasoo eh, maa lahum min allahi waaa kasoo fiiha fadluhu aa kasoo gaari wasawaabu ay heleen ilahi ankiisa ay ka heleen fadligiis ilahay heleen iyo sawaabkiis waqurban ay heleen waustilaaun macaarifin ay heleen macaarif la ogaado la arko wawaaridu takliimin warankii waalidkiisa heleen ladiidin khitaab khitaabkiisi macaan ay heleen waxyaalahaasa ilahay xagiisa ka helen waay waasraaru gaybina yani kasoo gaari ilahay xagiisa ay ka helen cindahum waxyaalihi eybka ahay asraartiisa cindahum cilmu kashfiga ahaade kashfigeedi asraartaas cilmigeedi agtoodaas ahaade waqad sakiruu waa la mima yatiibu sharaab hawidiisi isgoomay sharaabkiisa isgoomay ay ka sakraameen as tahay waqultu fihim heedan hadan waaas waxaan fiigoori kudahay khasiisa dhukraa mujaabon waayo dadkaas on soo sheegnay awliyadaas waaweyn dad oo asalkooda suuban waayo jamcu najib waaye fityatun e, dad oo yani dad oo oo shub oo shubaan eh waaye oo gurun oo bariir la jiraan oo deeq leh e waaye min alcaliyaa ah, e, martabada koree xaggeeda fi calaa makaani makaan koree ka gaareen ay ka joogaan bixaaru lcilmi waaye cilmiga badaheeda waaye awtaadu laraadi dhulka rukniyaalkeeda waa muluk lkhalqi waay khalqiga mulugooda akbaar zaman zamanka dayaxdood waay waqultu fi matan waxaan dhahay asdhahay ukraa muluk lfaraya waay asdahay makhluuqa bukoryaalkooda we wesheskaa jaliisun kooda la fadhiisa madurdarsado lahum bidu raayaati lculaa fi lmawaqifi calamanka cad calamanka maqaamaha korkore calamaheeda oo adcadda ya ay leeyihiin waaye fi lmawaqifi meelaha ay joogaan xubu waa la siiyey وحظوه وانا سيبسنين وخصه والو خفيفي خصته والا دوتي ثم قربوا والا والا دويه وهلو والا ولي ولاية لقارسيه وهلو مقام قاضي كرة على قاضي فهو كل الطوائف جماعات من كالطوائف على كريسي واي أما تو نفوسهم مؤدلين فأحياها إلهي وعسمه الحي القيوم الحياة طيبة اسمه ليه قبل يوم الميعاد yoonka aakhar yoonki naqashada yoonkeeda kahorde waadcamhum ilah waa askudiy min tuxfi fawakihi janaati lwasli xariirka janadaheedi fawaakihdeedi dahabiyiyaalkeedi xaggeeda laga kuudiyey waturafu hadaaya feed lfadl laga kuudiyey fadliga kiisi shubmaayey hadiyiyaalkiisi kiisi uu wanaagsanaay oo lagu wanaagsanaayo turaf jamcu turaf durfi waxawaaye طرف الله جمع طرفة جمع هذا شيء لو نكسى الله طرف وهدايا تسي آه حقيقة لا يخوضي هدايا فهذا الفضل فضل إلهي oo taysa shubmaayo hadiyaalkeedii keedii oo lagu wanaagsahaayey fi roobaatin fiigeedii adoo huudiyey ridwaani rabbi lcibaad addoomanka rabbigoora raali ahaashiisi reeryaalkeedii jano waa goostay min jinaani wasli tufaaxa tuxfatin hadiyada tufaaxeeda ay ka goosteen tufaaxooruro ay goosteen malowado ninkii balaaya wax kasoo arkayaa fahmi karaa markas wax aada u macaan oo aada u fiican qiimo leh ay heleen lolowada manaa biroobaati ay ku goosteen ridwaanin raadi caashida warooxin iyo iyo naxriista ilaahey janayaalka beeraheeda iyo wariixaanin risqihii oo oo wanaagsanaa yani roodaadkeedi xag ay ku heleen beeraheeda waxa ay ku goosteen wacayshin haniin caysh oo hani ah eh. fii ximaadili nicmati nicmada hooskeeda yani mawradeedi fiigeedi wataraan waxaad aragtaa muluukan ay yihiin joofa janaat cirfaanin oo macrifada janaadkeeda gudaheedi boqoryaal ay ku yihiin aad aragtaa faahan waa ula cusubooya calaa tilka alcataa'i catiyaat sis magaalkaas oo sidaa ninka sheekasaas waxaasu arkooya sis magaalkaas sahlu ahena sudax usihooya sabagadaynuu gaaraya aswadanin tawaaduc ahaa oo xagiis ahaada waay fa ahaa alaa tilka alcasiyaati walmunaa yiri duuladaasi aan aan aanu lahawoha oo aan waayi calaa tilka fabku taasay ooy asixaabi wakulani saaxibadeeyo isku macna waa jamcu qaliil waay sawaa asafa waa tiiraanideeyo inmurta yawman bixasati qumamaheey hadii ku dhinto qumamahe anoo qumamohay hadii dhinto wamaa dugta an anoon anoo oon dhadhaninin xaali xaali ceyshihaa waxyaalahaas cusashay ceeshkeeda oo macaanaay atayibi ahaay alhaani oo dhunta kuga timaay ya eh, hadii dhinta anoo dhadhaminin aanka aan latiira astahay januub samaraati lmaqaami alcaaliyaat ah, maqaamaadka koreeyo samaraadkiisiyay goosteen walaxwaal algaaliya axwaalyaalka haaliga eh, eh samaraadkiisay goosteen kama qultu fi kitaabi irshaad sin ku dhahay eedan waxaas tahay jamo jano ay goosteen famrukuukin koof waxyaalaha axwaalka oo dhiiri oo kusoo dariyo as ka hadlaa laakin waxyaala oo as ushaa oo waana isticaara ahaan askusoo keensahaa lfawaakih kasi kuuqlkoof koofka kuukis kuuk si oo faakiha ee waaye markas kuuq l la yihahdaa fi rawdati ridaa ay ku goosteen وإجاز إخلاص إجاز كان اسم شيء وفواش نوع تميد ومعان وإخلاص كان معناه وحال أنا وحال يعني راضي معناه هو يعني راضي يعني قدرك إلهي كراضي نقضي واي إيكا أحوال يال واي إيكا جاران أوليلا إخلاص من قلب رود إلهي جلي واي فاس ميلا قد هاي لوان بس إجاز إخلاصنا يقوستين wa imaarta imaar magaceeda waay ida lakin ijaaj iklaas ikhlaaska ijaajkeedaay goostay manaha iklaas a ah, ilaahay siida oo wadaa watiini tawakuli ay goostay manaha dad oo oo ah, wakti kasto ilaahay tawakulaay inay ahaayeen waartaa bixabrin rabka waaa la dhahaa tina iqoyan tahay eh, xub xubiga ilaahayni yani timaartiisi ay goosteen waay hadijanada waxaa goosatay dil hawa cishqigoodi gacanteedaa goosatay waaantaafu xubbin ilaahay jacaylkiisii timaarteedina qadinadaa waxaan goosatay yadulhawaa cishqigooda oo ilaahay aashqeen gacanteedi waanaabu ashwaakin gahaalqalbi mid waxay kala goosteen hilowyaal badan oo qalbiga ku buuxsami ina bidaalkeedina waan goosteen kasti manaa dad oo ilaahay aad oo jaceylkooda kuzaahid eh waayo waay maaa lawadaa warumaana ijlaalina waan goosteen weyneyn oo ilaahay la ijlaaliyo rumaanteeda oo tufaaxa haybatin haybada oo eh, iyadana xaal i kusoo darihaayo waayo tufaaxeeda ay goosteen wamuuz alxayaa ay goosteen sariga mooskeeda ay goosteen mubdiida zaaid safar jer safar jerka rajadiisina kuwa daahiriya waaye manaha maqaam eh, axwaal waaye idan rajaa eh, jinana janaatin caarifin bimacaarifin janaan janaaha kullu daanin mudalilin jinana janaanin janaan jinaan jamayaal waaye janaan qalbi waaye caarifka yani qalbigiis janayaalkeedi bimacaarifin ku ku caarif ahaay oo aqoona macaarifta janaa waxaad goosti min janaaha aad ka goosti timaarteedi waxaa ka goosteen kulu daanin mudalani ko kast oo ilaahay dhow timaarteeda xaggeeda ka goosteen janayaalkaas oo ninka caarifka oo qalbigiisi oo janayaalkeedi fayaa tarfa qalbi ishbiru yaaka tarfatan ru'yadaan uxid aragti isheega qalbigiisiyo adkuhoya ku noolaa waxayd aragtay laxdado ad aragtay ku waa nafsidaa axlaa nafsadayaaw axtana waa macaan badan axlaa nafiisin wax qaali e ka macaan badan waa lahu kuli un um. lahu kuli un um. waya nafsadashu dhaha wayaa tiib ceyshin naaim ceyshkii naaim tahay e kiis oo tiibka ahayo man ra-aaka e ku arko lam yara ma arkaa ceysha ciisin gayra ceyshin mana kalinas arkaa وyaa طيb عيش ناcm man ra'aaka ناcm man ra'aaka oo lam yara ma arko عيش عزn غayra عيش mnakrin subحaana waxaa xumaan kana zahan mancama caleyhim bifadlihi ilahi oo ku nicmeeyey fadligiis saas waay fainii maxaa manam aleyhim bisabiya xamaankanasan wamana caleyhim oo kukala sheekay bisiniin atayaas koka oo waaweyn waajaada oo yani oo ku deeqay axmed waa kumaaday calaa ma hadana waisna wanuur lislaam wakasanaasna u khasisay bisayid alanam muxuuqa sayidkooda wasalaad salaam mufdiga musbaaxeedi sayid maahay mohamed amaaxi ku tiray mizaamihi nuuri ku tiray salaam alkufri ku tiri walcinaadi mufdigiisi ku tiray mufdiga almaksuus u qasasay bilmaqaami maxmuudi u qasasay waliwaay almacquud liwaayi la guntay calankii oo la guntay walxoodi xoodkii almurud la waraawaayey washaraf almashhuudi oo oo yani la xaadira yawma yaquum nashaad maalinta oo dadka oo xaadirsan oo joogsahayaan واشهد ان سيدنا محمدا عبده المصطفى اتياي ورسول المصطفى اتياي الهادي وهنوني alhaadi uhanuuniy hidaabka bidrshaadi jidka hanuunka sala allahu alayh waala alihi lgurab kiraam ilaahu naxariisto ilaah nabadgeli iyo aalkiisa oo oo dariifka lahaayen oo suu suubanaayen asxaabihi jaba oo asarka suubanaayen asxaabtiis idan ilahu naxariisto ilah amjaad oo sharafta lahaayeen hadda meelana waxyaala oo ishaara jira dooqa ilaahay macrifadiisi oo la dhadamiye waxaa loo wadaa cibaara can nuurin cirfaaniin yakdifu lxaqu يتجليه في قلوب أولين إلهي صدايا قلوب هذه ونور أو إلهي أو خلق غير الجنيا وعلى ذوخة مقصد تاسيتي واي marka xaqa ibaadata kala soocayaan nuurkaasi maqasdi iyagoo kitaab kasoo guurayn dooqa lusheegayo saaseti waay macna oo dooq waa ku jira omlena wama duktu xaali caysya dooq saasa oraa ilaahay macrifadiisa la dhadhamiyo macnahaana la wadaa wa waaye nuur oo macrifa e eh waayo oo ilaahay quluubta oladiis gelihaayo waayo oo xaq ibaadarka ukala soocaya marki ilaahay qalbiga ay ka adkaan waayo taasi tiyaad dhahaa go shooqa ashwaaqa hadda meelaad ku shoo shooq waxaa la dhahaa qalbiga isujiibmo maxbuubka la kulankiisa asujiibmaa la dhahaa tajriidkana waxa waaye imaatatul tajriidkan iyadana waxaa la dhahaa ilahay wixii kasoo reebi koonka wiis qalbiga laga zuuliyaa la dhahaa meano wakaalo wallahu aclam gacanta dagaal waaye insha